بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا اللبية أفرتناد كتابك لب الأصول كوحن كبلابينا هل كان النسخ بين كبلابينا النسخ النسخ لغة لغة أهان الإزالة والزول ereyga naskhi luqadda waxaa loo yaqaanaa izaala in shayga la zuuliyo ayaa la ama la tirtiro carabtu waxay odhan jireen nasakhati shamsu adilla cadceeddii ayaa nasakhday hadhkii ay azaalatu waxaa kaloo naskhiga loo yaqaanaa annaqlu maca baqaa'i alawal koobiyeyn waa in la naqliyo ka hore la naqliyo kii hore uu baaqi yahay waa in la naqli la naqliyo sida nasaktulkitaaba kitaabkii ayaa naqliyey ama guuriyey oo kaleba weeye wasilaaxan heshiiska culimmada ereyga naskhi ah waa rafcu xukmin xukun koryeelidii xukunka oo sharciyin sharci ah bideliilin bisababi deliilin deliil dartii lagu rafciyo deliilka oo sharciyin isna sharci ah haddaba markaa istilaaxa la tacriifinayo naskhiga qolana rafcigay qaataan qolana eh, intihaau muddati xukmin sharciyin bay yidhahdeen bayaanun liintihaai muddati xukmin sharciyin sheekheenu wuxuu qaatay qowlka rafciga ah buu qaatay wuxuu naskigu waxa weeye rafcu xukmin xukun in la rafciyo meesha laga saaro xukunkaasi waa xukmin sharciyin xukun sharci ah wuxuu diidayaa balaa'adii hore marka salaada la waajibiyey salaad la'aantii jirtay maaha naski waxa weeye e, salaada la waajibiyey salaad la'aantii ka horreysay waa baraa'ay ahayd albaraa alasliya looma baahna waa rafcu xukmin xukun baa la kor yeeli sharciyin sharci ah ereyga rafci ah baynu qaadannay oo bayaankii iyo qaydkii iyo taksiiskii iyo naskhi ma ahayn oo de rafci ma ahayn iyagu bayaan bay ahaayeen xukmin sharciyin baynu nidhiye xukunku hadduuna sharciyi ahayn baa isna meesha ka baxay bidaliilin sharciyin daliil sharciya baa lagu kor qaadaya waxay naga baxday geeri oo kale hadday timaado qofku hadduu geeriyoodo salaadii waajibka ku ahayd way ka baxday oo soonkii waajibka ku ah ka baxay miyaa la nasakhay markaa salaadii ka geeriyooday xaqiisa may lama nasakhin bixukmin sharciyin maahe waa bimowtin buu ku kor kacay markaa annasku naskigii weeyi wahuwa naskigu rafcu xukmin xukun koryeelidii weeyi xukunka oo sharciyin sharci ah bidaliilin daliil lagu kor yeelo daliilka oo sharciyin isna sharci ah daliil kaloo sharciya unbaa lagu kor yeelayaa wayajuusu waxa bannaan fil asaxi qowlka sixada badan waxa bannaan naskhu bacdiilqur'aani qur'aanka badhkii in la nasakhaa way bannaan tahay badh qur'aanka ka tirsan in la nasakha ayaa bannaan waxaa loo nasakhayaa tilaawatan faqad akhriska unbaa laga nasakhiyo xukunku wuu joogi ama waxaa loo nasakhayaa xukman faqad xukunkunbaa laga nasakhayaoo tilaawadii way joogi ama waxaa laga nasakhayaa tilaawatan wa xukman macan tilaawada iyo xukunkaba waa la wada saddexdaas saddexdaasiyood ayaa qur'aanka marka la nasakhaya loo nasakhayaa haddii labadaba la israaciyo tilaawada iyo xukunka xadiidkii muslimka caaisha ay warinaysay waxay caaisha tidhi kaana fii maa unzila waxaa ka mid ahaa wixii ilaahay soo dejiyey cashru radacaatin macluumaatin toban nuugmo oo macluumaad ah ayaa xarimo ilmaha dee marka hooyadu ay nuujiso dee xarimayo oo una u guursan karaynin ama walaalnimadii radaacii sugaya waa la nasakhay bay tidhi caaisha fa nusikhna bikhamsin macluumaatin kolka hadaba cashru radacaatin macluumaatin qira ahaan looma akriyo oo waa la nasakhay xukun ahaanna waa la nasakhay oo looguma camal falo oo cashra radacaatin hadda lagu camal falaya ma jiro waa xukman wa tilaawatan haddii xukun ahaanoo qura la nasakho oo tilaawo ahaan ay u joogto aad buu u fara badan yahay oo waxaba ka mida waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawl gayra ikhraajin fain kharajna falaa junaaxa calaykum fiimaa facalna fii anfusihinna min macruuf wallahu casiizun xakiim aayaddaa waa la nasakho waxa lagu nasakhay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashura aayadda hore ciddadu waxay ahayd marka gabadha laga dhinto hal sano waxaana lagu nasakhay oo lagu bedelay arbacata ashhurin wacashran afar bilood iyo iyo iyo toban ayaa looga dhigay kolkaa naskhi baa meesha yimid oo waad aragtaa in aayaddaa aayadda hore hadaba xukunkeegii unbaa la nasakhaye tilaawadeedii lama nasakhin oo musxafkay ku jirtaa haddaad akhridana ilaahay baad ugu dhowaani haddaad akrido tilaawadeeda waa laynagu addoonsado ajri baad ku helaysaa haddii mataqaanaa tilaawo ahaanuun la nasakho oo xukun ahaan ay u joogto waa cumar binu khadaab xadiidkii shaafici warinayuu lahaa low cumar baa yidhi an yaquula annaasu zaada cumaru fii kitaab illaahi lakatabtuhaa haddaanan ka baqi lahayn dadku inay yidhaahdeen cumar baa kitaabkii wax ku dardaray waxaan qur'aanka ku dari lahaa buu yidhi ashaykhu washaykatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatta ashaykhu qofka sheekha ah waxa weeye qofka reer soo maray habe da-yaraada eh washaykatu iyo gabadha sheekhada ah waata reer xalaala soo marta iyaduna habe da-yaraate eh farju idaa zanayaa farjumuhuma hadday zinaystaan rajmiya xukun ahaan way jirtaa oo nebi maxamed ayaaba dee rajmiyey oo nebi maxamed saxaabadii ka dambaysay baa rajmisay oo qofku isagoo reer xalaala soo maray hadduu zino ku dhaco waa la rejmin laakiin aayadda qur'aanka hadda misxafkeennan kuma taalo oo tilaawadeedii waa la nasakhay xukunkeegiina waa baaqi saddexdaa qaybood ayuu u dhacaa naskhiga qur'aanku wayejuusu waxa bannaan fil asaxi qowlka sixada badan naskhu bacdilqur'aani qur'aanka qayb ka mida nasakha la nasakhayo ayaa bannaan haddaba sheekheennu ereyga bacdiya buu cibaareeyey wuxuu diidayaa qur'aanka oo dhan in la yidhaha waa la nasakhayaa qur'aanka oo dhan buu diidayaa ee qur'aanka qayb ka mida in la nasakho ayaa iska bannaan buu ku yidhi yuhuuddu way diideen iyaga naskhiga diimahooga kuma bannaanin waxay yidhahdeen kuma bannaana ciisawiyiinta qolada la yidhaahyo qura ayaa ogolaatay walficli ficilka naskhiisa ayaa bannaan wayajuuzu fi lasaxi naskhulficli qabla tamakuni intaan la makansanin wuxuu ku yidhi haddii lagu amro inaad wax samayso haddana waa lagaa nasakhi karaa wixii samee lagu yidhi adoon makansanba adoon makansan oon weli samaynin oon makansan oon fursad iyo jaanis ad ku samaysaba aan helin ayaa la nasakhaya way iska bannaan tahay waa qowlka asaxa ah maxaa loo deliishaday talow inuu bannaan yahay nebiyullaahi ibraahim waynu garanaynaayo waa kii rabbi ka warramee lahaa qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar nebi ibraahim baa inankiisii ismaaciil gawrac la yidhi waa ficil inankaaga gawrac baa la yidhi markaasuu ibraahim ismaaciil u tegayuu yidhi yaa bunaya inankaygiiyow innii araa fi lmanaam waxaan riyo ku arkay annii adbaxuka anoo ku gowracaya fandur bal hadda eeg maadaa taraa waxa aad samaynayso bal hadda ka fikri buu yidhi bal fikiro maxaan samaynaa qaala wuxuu yidhi inankiina yaa abati aabo ifcal samee buu yidhi maa tu'mar waxa lagu amrayo hadaba markii nebi ibraahim la amray inankiisa ismaaciil inuu gowraco uu gawracis yidhi isagoon jaanis u helin jaaniskii uu ku gawrici lahaa isagoon helin oon weli gawricin ayaa haddana la nasakhayo waxa laga dambaysiiyey wafadaynaahu bidibxin cadiim oo talow maxaa lagu ogaaday inuuna jaanis ba helin dee waa nebi amar la saaray nebi amar la saaray ilaahii abuuray amarkan saarayna siduu ugu degdegayo waa la garanayaa wafadaynaahu bidibxin cadiim fadaynaahu waa la furtay oo waxaa lagu furtay wankaa weyn ee shilis ayaa lagu furtay oo sidaasaa ah inankii ismaaciil ilaahay ku badbaadiyey subxaanahu wa tacaala hadda calaamad yaroo sida minaaradda abaa ka dhisan halkii lagu gowracayey uu islahaa ibraahim ku gowrac ee mididu ay u kari lacayd calaamadan yar baa ka dhisan waa nebi ibraahim weeyi wayajuusu waxaa bannaan fil asaxi qowlka asaxa ah naskhu lficli ficilka in la nasakho qablo tamakuni intaan la makansaninba adoon makansan baa lagaa nasakhaya wa naskhu sunnati baa bannaan sunnada oo xadiidka ah in la nasakho bilqur'aani qur'aan lagu nasakho wuxuu ku yidhi xadiid baad arkaysaa la nasakhay oo aayadi ay nasakhday way iska bannaan tahay walow culimmada qaar ay diideen sababtuna waa waxaa loo deliishaday aayaddanaa loo deliishaday uxilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey leylata siyaa uxilla lakum leylata siyaam alrafathu ila nisaa'ikum waayo waxaa marka hore xaaraan ahayd oo la nasakhay mubaasharatu saa'imi ahlahu leylan bisunna sunnada rasuulka waxaa ku qornayd in oon la ogolayn inuu qofku hadduu sooman yahay habeenkii xaaskiisa uu u tago kadibna aayaddaa uxilla lakum abu ilaahay ku nasakhay sunnadii oo waa xalaal bisha ramadaan ninku xaaskiisa uu u tegi karaa xilliga habeenkii ah qowl baa isagu ka soo hor jeedoo leh qur'aanku sunnada ma nasakho oo aayaddan aanu ka qaadanaynaa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu kuugu soo dejinay qur'aanka si aad ugu caddayso dadka waxaa lagu soo dejiyey ilay naasikhu wuxuu bayaaminayaa mansuukha sow ma aha qur'aankiibaa xadiis bayaamiyey bay noqonaysaa markaa kolka waa in sunnada un la yidhaahdo qur'aanku ma nasakhe eh, oo dee ma bayaaniye eh, ka daaya waa in la raadiyo sunno kaloo nasakhaysa bay leeyihiin markaa sunno kaloo nasakhaysa hala raadiyo wa nasku sunnati sunnada nasakheega ayaa bannaan bilqur'aani qur'aanka lagu nasakho ka huwa qur'aanka nasakhiisa oo kaleba weeye bihi sunnada lagu nasakho waxaa kaloo iska banaan buu ku yidhi in qur'aanka laftiisa la nasakho oo sunnadu ay nasakhdo oo sunna ay nasakhdo kaa laftiisa ayaa iska banaan culimadu waxay ku tusaaleeyeen markaa sunnada la nasakhaye aayaddu ay nasakhayso qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha xataa aayadda waa lagu tusaaleeyey waayo sunnadu waxay ahayd in nebi maxamed xaggaa iyo baytulqudus u jeedsan jiray markii madiine la joogay xaggaa iyo qudus buu ujeedsan jiray kioo sunnada ficligiihi sidaa tilmaamayso xaggaa loo tukado ayay aayaddu soo degto qiblada iyo xagga xaramka laynoo soo jeediyey waad aragtaa aayad idil oo sunno nasakday weeye ka huwa waa qur'aanka nasakhiisa oo kale bihi sunnada lagu nasakho qur'aankiina waa la nasakhiyo waxa lagu nasakhayaa buu ku yidhi sunno ayaa lagu nasakhayaayo xadiidka ayaa inoo nasakhi waad haysaa haddaba ereygaa ka huwa uu sheekhu yidhi dee luqa alcarabiya ma banaanaan jirin oo inaad og tahay mooye xuruufta xuruufuljarka ah kaafka sow maadan ogeyn kaafku wuxuu ku jiray toddobada daahirka uun jirta een damiirka jirin ka huwa maaha de qaybtii kaafku ma jiro dee damiirka ka huwa kolkaa ka huwada imaamu nawowi baa minhaajka lagu qabsaday minhaajka imaamu nawowi bay ka huwa ku qoran tahay ma waa tii oo kale kolka waxyaabo lagaga jawaabayo ayaa jira oo iyadana maxuu uga jeedaa maxaa meesha ku jira ah ku jira wa naskhuhu qur'aanka nasakhiisa ayaa bannaan e, ka huwa qur'aanka nasakhiisaba way bihi qur'aanka lagu nasakhayo ka bihi bihidaasina dee waa laba waa qur'aan qur'aan nasakaya un ka huwa qur'aanka nasakhiisa bihi qur'aanka un lagu nasakhayo waa labadii aayadood een soo marnay qur'aan qur'aan nasakhaya labadii aayadood ee gabadha laga dhinto sanad ayay kolkaa meesha joogaysay oo loo wasiyoonayay haddana afar bilood iyo toban baa looga dhigay waa qur'aan qur'aan nasakhay markaa ka huwa bihida weeyi wa naskuhubaa bannaan qur'aanka laftiisa in la nasakho bihaa sunnada in lagu nasakho qur'aan baa la nasakhayaayo haddana sunna ayaa lagu nasakhayaa qowl baa odhanaya ma bannaano in sunnadu ay qur'aanka nasakhdo waayo nebi maxamed aayaddan ilaahay uu ku leeyahay baa laga qaatay waxaa la yidhi qul ma yakuunu lii an ubadilahu min tilqa'i nafsi aniga iima aha inaan qur'aanka bedelo oo xagga naftayda unan ka bedelo nebi maxamed ma nasakhi karo sunnadiisu bay yidhaahdeen aayaddaasaanaan ka qaadanayna waxaa lagu diiday xadiidka rasuulku min tilqaa'i nafsihi ma aha ee waxa weeye wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyi qura oo xagga alla un isaguba ka yimid weeye walam yaqac ma dhicin naskiga qur'aanka la nasakhaye sunnada lagu nasakhayaa ilaa bilmutawaatirati sunnada mutawaatirka a ah mooyaane sunnada qeybta mutawaatirka la yidhaah uunbaa nasakhaasi uu ku dhacay waxaa lagu garanayaa rag baa qaba aaxaadana waa ku dhacaye waxay deliishadeen laa wasiyata liwaariin qofku hadduu waarisba yahay wasiyo male xadiidkaa aaxaada ee tirmidi warinayo wuxuu nasakhayaa markaa kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiyatu kutiba waxaa la waajibiyey calaykum dushiinna idaa xadara markuu ku soo xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridu in taraka hadduu ka tegayo khayran maal alwasiyatu inuu dardaarmo dardaaran walow waariskiiba ha u dardaarme cumuumba aayaddaa ku jiray markaasaa xadiidku yidhi laa wasiyata liwaariin waad aragtaayo waa sunnadii oo waxay yidhaahdeen nasakhaysa iyadoo aaxaad ah qur'aankay nasakhaysa waxaysu waqaca meel kastuu dhaco bisunnati sunno uu ku dhaco meel kastoo qur'aan la nasakhay oo sunno lagu nasakhay aad aragto fa macahaa sunnada maceega waxa ahaaday qur'aanun qur'aan caadidun xoojinaya lahaa iyada haddaad aragto sunno aayad nasakhday aayad kale ayaa jirta ogow oo iyadu caadid u ah ow amase bilqur'aani qur'aan ayaa lagu nasakhay sunnaa la nasakhay oo aayad baa nasakhday fa macahu maciisa waxa ahaaday sunnatun sunna aayaddaa sunno kaliya xadiid kale ayaa jira oo xoojinaysa oo sunnaduna sida rasmiga ah sunnahay nasakhaysaa xadiidkuna xadiidku nasakhaya haddaad aragto laba kala duwan oo isnasakhay waa in kula nooca oo xoojinaya kan kalena la helo kula nooca oo xoojinaya waa in la helo buu ku yidhi wanaskhulqiyaasi wayajuusu waxa kaloo bannaan naskhulqiyaasi baa bannaan qiyaaska in la nasakho aayad baa laga qiyaastay shay kale ama xadiid qiyaaskii baa la nasakhayaa fii zamani nebiyi waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhexdiisa binasi nas kalaa lagu nasakhi qiyaas si loogu camal felayey ayaa la nasakhayaa fii zamani nebiyi almufaadalatu fi lburi xaraamun marka la yidhaah burku inuu kala dheeraado markaad iminka bur iyo bur laysku iibinayo dee waa acaam biacaam waa inay isleegaadaan buuxu sunnadu ayay xadiidku ahayd mufaadaladu waa xaaraan ila waa wax la quudayste haddaba maadaama xadiidku uu ku soo arooray burku inuu kala bataa xaaraan inay tahay maxaa looga qiyaastay beriiskaa looga qiyaastay kiyo beriisku inuu kala bato oo laba beriis oo kala badan in laysku iibiyaa inay xaaraan tahay aynu qiyaasanay haddii la heli lahaa nas odhanaya biicu larusa bilarusi mutafaadilan dee war qiyaaskiibuu nasakhi lahaa laakiin hadda waa hadal un kan aynu ku tusaalaynay ee biicul aruza odhanayaaye xadiid maahe la soco ow qiyaa wa naskhulqiyaasi qiyaaska nasikhiisa ayaa iska bannaan fii zamani nebiyi waktigii rasuulka la nasakho binasi nas kalena lagu nasakho ow qiyaasin ama qiyaas kale ayaa lagu nasakhi ajlaa oo isaga ka sii muuqaal dheer qiyaas ka muuqaal dheer ayaa qiyaaskii kale nasakhaya buu ku yidhi wayajuusu waxa kaloo bannaan naskhulfaxwa mafhuumulmuwaafaqada labadeedii qayboodba in la nasaxo alfaxwa waa mafhuumulmuwaafaqo mafhuumulmuwaafaqadii baa la nasakhayaa duuna aslihi asalkii ma garanaysaa aayadda ama xadiidka ahaana waa la daynaya oo lama nasakhayo intu curida haddii loo bambaxo libaqaa'ihi baqihiisa haddii loo bambaxo oo maalan haddii aynu heli lahayn aayaddii ina tidhi falaa taqul lahumaa uffin labada waalid uf baa laydin yidhi ha ku odhanin aayaddii ina tidhi waxa laga qaatay inaan garaacii iyo waxyaabo badan oo kalena ayna bannaanayn haddaba haddii la heli lahaa nas garaaca amray ama dhirbaaxada amray waxay odhan lahaayeen waa mafhuumulmuwaafaqadii oo la nasakhay asalkiisiina la daayey wanaskhulfax waa mafhuumulmuwaafaqada nasakheegaa bannaan duuna aslihi asalkiisa si aan la nasakhin intu curidda haddii loo banbaxo libaqaa'ihi baaqi ahaanshihiisa haddii loo banbaxo wa cagsuhu cagsiguna wuu bannaan yahay oo asalkii mafhuumulmuwaafaqada ayaa la nasakhayaa iyada mafhuumulmuwaafaqada ana waa la daynayaa wanaskhu wayajuusu waxa kaloo bannaan annasku nasakh baa bannaan bihi mafhuumulmuwaafaqada wax lagu nasakho mafhuumulmuwaafaqadii baaba wax nasakhaysaba laa nasu naskhi laa naskhu nasi naska nasikhiisu ma banaana bilqiyaasi qiyaas lagu nasakho waa qowlka asaxa ah haddaad aayad idil aragto ama xadiid aad aragto odhan maysid waxaan ku nasakhayaa qiyaas oo dee aayaddaa ka horraysa qiyaaska oo xadiidkaa ka horeeya qiyaaska qiyaaskuma nasakhayo buu ku leeyahay waa sida culimmadu ay u badan yihiin ama jumhuurtu ay qaateen wayajuusu waxa kaloo bannaan naskhulmukhaalafati mafhuumulmukhaalafada nasakheega ayaa bannaan duuna aslihaa asalkeega si aan la nasakhin hadda mafhuumulmuwaafaqadii maynaan tusaalaynin waayo tusaale xadiid iyo aayad ku qoran oo hadda culimmadu ay sheegeen oo inoo muuqda ayaan muuqanin laakiin mafhuumulmukhaalafada wuu jiraa axaadiis baa la arkay mafhuumulmukhaalafadii oo laysku nasakhayo wayajuusu waxa bannaan nasku lmukhaalafati mafhuumulmukhaalafada in la nasakho ayaa bannaan duuna aslihaa asalkeega si aan la nasakhin asalkiina la nasakhi maayo waa la deyin mafhuumulmukhaalafadiina waa la nasakhi oo maxaa ka mid a waa laba xadiid baaba jira xadiidka muslimku uu warinayo ee nebigu uu yidhi inama almaau min almaai inama almaau biyihii min almaai biyay ka ahaadeen biyaha hore waa kuwa lagu maydhanayo biyaha dambare waa qofka xubinka taranka biyaha ka soo baxaya hadaba waxa eeg asalku wuxuu ahaa marka hore hadday qof labada reerkii haday isku tagaan reerku hadday gogol ku kulmaan waxay maydhigu uu ku waajibay markuu biyo ka soo baxo sow manduuqii sida maaha asalkii sow saa maaha haddii ninkii biyo ay ka yimaadiin ama gabadhii ay biyo ka yimaadiin mayri waajib buu ku yahay waxaad hadaba ka warantaa haddii ay reerkii is arkaanayna biyo ka imanin way isku tegeen midna biyo kama imanin maydhi ma jiro bay noqonaysaa waa mafhuumulmukhaalafadii haddayna biyo imanin maydhi ma jiro bay mafhuumulmukhaalafadu leedahay mukhaalafadu xadiis kale ayaa soo arooray oo rasuulka ka sugan oo bukhaariga ku qoran oo rasuulku wuxuu yidhi ida altaqa alkhitaanaan labada gudniin hadday istaabtaan faqad wajaba alguslu maydhigu wuu waajibay xadiiskani muxuu yidhi haddii labada qof ay gogol ku kulmaan oo labada xubin ee la gudi jirayba ay istaabtaan biyaba yayna imanine maydhigii baa waajibay faqad wajaba alghuslu haddaba waxaynu aragnay xadiidkan dambe miyuuna nasakhin mafhuumulmukhaalafadii ka hore inama almaau min almaaidii eeg inamalmaau min almaai biyo markay soo baxaan waa laga maydhan manduuqu saasuu ahaa mafhuumulmukhaalafadana waxaynu nidhi haddayna biyo soo bixin la maydhan maayo buu xadiidkaasi ahaa mafhuumulmukhaalafada waxaa nasakhay isla xadiidkaa idaltaqa alkhitaanaan faqad wajaba alguslu kolkaa mafhuumulmukhaalafadii inamalmaau min almaai abaa la nasakhay asalkiina lama nasakhin oo asalku muxuu aha inamalmaau min almaai hadday biyo yimaadiin maydho ayuu ahaa dee biyo yimaadiin reerku intuu is ma la maydhan maayaa la odhanaya oo waa la miyaa may lama naskhin asalka waa la daayey mafhumulmukhaalafadunbaa la naskhay wayajuuzu waxa banaan naskhulmukhaalafati mafhumulmukhaalafada nasakheega ayaa banaan duuna aslihaa asalkeega si aan la nasakhin laa ma cagsiguma banaana ma banaano cagsigu waxa weeye in asalka mafhumulmukhaalafada la nasakho mafhumulmukhaalafadiina lama nasakhin la yidhaah kaasi isagu ma banaana wala naskhu nasakh ma banaana bihaa mafhuumu lmukhaalafada wax lagu nasakho fil asaxi qowlka asaxa ah waayo way ka daciifsan tahay iyadu mafhuumyadii kale ducfi baa ku jira wala naskhu nasakh baan banaanayn bihaa mafhuumu lmukhaalafo wax lagu nasakho fil asaxi qowlka asaxa mafhuumu lmukhaalafa waxama nasakhdo wayejuusu waxaa kaloo bannaan naskhulinshaai inshaha nasakhiisa ayaa bannaan walow bilafdi qadaa'in lafdiga qadaa'in aba ha ku sugnaade eh ow bisiiqati khabarin ama siiqo khabarba ha ku soo aroore eh ow quyida ama haba lagu qaydo bita'biidin ta'biid iyo abid waxaasi waa saa abidan abadan ba ha la yidhaahdee ow naxwi ama wax u dhigma wuxuu ina yidhi inshaha waa la nasakhaya walow lafdi qadaaba ha ku soo aroore eh. ama lafdi khabarba ha ku soo aroore eh ama qaydka abadan abaha lagu qayde inshaha waa la naskhaa wuu banaayay inshaha in la naskho haddaba cibaarada wayajuuzu naskhulinshaa iyayna ku moodsiinin wayajuuzu naskhulinshaa kala naskhaa inuuna insha ahayn iyuuna ku moodsiinin waxaa la yidhaahdaa asal khabarka lamaba nasakhaba sida caadiga ah kala naskhaa waaba inshaha baa la yidhahdaa inshuhun baa la naskhaa sida caadiga ah laakiin inshihii la nasakhayey ayaa marna bilafdi qadaa'in ku soo arooraya marna aan bilafdi qadaain ku soo arooraynin kaan lafdulqada ku soo aroorin baa fara badan haddaba xataa ka lafdulqada ku soo arooray waa la nasakhaya ka siiqatulkhabar ku soo arooray waa la nasakhayaa ka abadan lagu qayday waa la nasakhayaa waa iska banaan tahay inshahaa in la nasakhaa wayajuuzu waxa banaan naskhulinshaai inshaha nasakhiisa ayaa banaan walow kaana haba ahaado bilafdi qadaain lafdiga qadaa mid ku sugnaaday oo ha ahaado ow bisiiqati khabarin ama siiqada khabarka aba mid ku sugnaaday ha ahaado ow quyida ama haba lagu qaydo bita'biidin ta'biid abidii ah ha lagu qaydo ow naxwihi ama wax lamidaba ha lagu qayde kaasi waa iska bannaan yahay buu ku yidhi inshaha in la nasakhaa wاlإkhbaari wayajuuzu waxa banaan naskhu iijaabi اlإkhbaari sharaxa eeg wuxuu soo qadaray wayajuuzu naskhu iijaabi اlakhbaar iijaabkaasaa loo jeedayo ta insha wayajuusu waxa bannaan naskhu iijaabi ikhbaari warramidda waajibideedii warramidda waajibintii la waajibiyey bishayin shay aad warranto inaad shay ka warranto ayaa lagugu waajibiyey waajibintii baa la nasakhayaa haddaba iijaabkii oo inshae baa la nasakhayaa khabar hamoodin in la nasakhayo iijaabulikhbaarkii baa la nasakhayaayoo dee inshe ahaa wayajuusu waxa bannaan naskhu iijaabi alikhbaari warramidda waajibide waajibinteedii nasakheegaa bannaan bishay in shay aad warrantid walow mimaa kiiba ha ahaado laa yataghayaru aan doorsoomaynin ku aan doorsoomin oon isbedelinba ha noqdo hadduu doone waxaa lagu yidhi waxaad ka warantaa dhulku inuu makhluuq yahay waxaad tidhaahdaa baa lagu yidhi tidhaahdaadana inshaa dhulku inuu makhluuq yahay dee waa la nasakhi karaa waxaad tidhaahdaa dhulku makhluuq maaha maaha waxaa la nasakhayaa dhulku waa makhluuqii uun laakiin odhaadii adiga dhee lagu lahaabaa la nasakhaya in shay ahay taasi markaa wayajuuzu waxaa banaa nasku ikhbaari nasku iijaabi likhbaari waramidda waajibideeda waajibinteeda nasakheegii baa bannaan bishay in shay aad ka waranto walow mima kiiba ha ahaada laa yataghayaru aan isbedelaynin biiijaabi likhbaari waramid waajibinteed baa lagu nasakhayaa binaqiidi ka mid ka soo horjeeda in ka waran lagu yidhaa lagugu waajibiyo lalkhabari khabarka in la nasakhaa ma banaana oo nebiyadu kuma kala duwanaadaan khabarka waxaa la yidhaahdaa nebi kasta haddii u yidhaha jirta dee nebi odhanaya qiyaama ma jirto ma jiro haddii nebi kasta uu yidhaha ilaahay waa waaxid allah waa waaxid hadduu yidhaah nebi odhanayaa ma jiro allah waa laba kolkaa waxyaabaha khabarka a naskigu ma galo waxyaabaha inshaha abuu ah naskigu galaa in kaana haba ahaado mimaa ka yatakayaru doorsoomayaba ha ahaadee way iska bannaan tahay buu ku yidhi taasi balan ku soo celiyo wayajuuzu waxa bannaan naskhulinshaai inshaha in la nasakho ayaa bannaan walow kaana alinshaau inshuhu ha ahaado bilafdi qadaa'in lafdi qada'a ah mid ku sugnaaday ow bisiiqati khabarin siiqo khabar mid ku sugnaaday ow quyida mid la qayday bita'biidin ta'biid lagu qayday ow naxwihi ta'biidka wax lamida lagu qayday walikhbaar wayajuusu waxa bannaan nasku iijaabi likhbaari warramidda waajibinteeda nasakheegii bishayin shay aad ka waranto walow mimaa kiiba ha ahaado laa yataqayaru aan doorsoomaynine biiijaabi likhbaari warramidda waajibideedana lagu nasakho binaqiidii aad ka waranto wax ka soo horjeeda lalkhabari khabarka nasakhiisu ma bannaana wain kaana haba ahaado mimaa ka yataqayaru doorsoomayaba ha noqde e khabarku ma bannaana buu kuleeyahay in isaga la nasakho nasakha qaybihiisii buu halkan yaro ishaaraya haddana wayajuusu waxa bannaan cindanaa agtayada waxa bannaan naskhu annasku nasakh baa bannaan bibedelin bedel lagu nasakho intaa shay laynaga nasakho xukun ah ayaa xukun kale lagugu bedelayaa xukun kale ayaa lagugu bedelayaa waa bedel bedelkaa haddaba lagugu bedelay afqal buu noqonaya uu ka cuslaanayaa kii la nasakhay ragga qaar baa diiday oo waxay dhahdeen aayadda qur'aanka ilaahay leeyahy maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha bikhayrin minha waa mid wax ka sii fudud bay yidhahdeen wax ka sii fudud un baana anagu marka shay la nasakhay shay lagu nasakho wax ka fudud un baa la keenayaa meesha bay yidhahdeen maya wax ka culus baa la keeni karaa wax ka fudud baa la keeni karaa wax musaawi u ana waa la keeni karaa saddexdaba waa la arkay bilaa bedelna waa la arkay afartaba waa la arkay waxa haddaba ay yidhaahdeen bibedeli naskhala wayajuusu waxa bannaan cindanaa agtayada annasku in la nasakho bibedelin bedel lagu nasakho adkhalo ka sii culus bedel ka culus baa lagu nasakhi oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a waxa ilaahay baa nebi maxamed ku yidhi wadda cadaahum dhibaatada gaalada iska daa gaalada hala dagaalamin waxba ha odhanin waa loo diiday dagaalkii gaalada lala gelayay baa la diiday wadda cadaahum baa lagu soo ururiyey aayad kalun baa lagu nasakhay oo dagaal la'aantii baa la nasakhay waxa la yidhi faqtulu lmushrikiin gaalada laaya haddaba waxaa la nasakhay eeg aayar iska fadhigii baa la nasakhay iyo gaalada dhibkoogii la iska daynayey baa la nasakhay waxaana lagu nasakhay in laayo ma bibedelin aqal ba mise waa bibedelin akhaf mise waa bibedelin musaawin waa aqal weeyi mid aqala baa lagu bedelayaa mid akhaf ana waa lagu bedelayaa akhaf mid ka sii fududkii hore ayaa lagu bedeli oo de waxaabaan garanaynaa aayaddii suuratu anfaal ku jirtay ee labada boqol maxaynay u dhigmaan bay ama ninku inuu maxay u dhigmo toban laba boqol oo sabraya hadday idinku jiraan maxay iska celinayaan baa la yidhi ya kun bay iska celinayaan soo maahayn ya mise boqolkaa kun ahaa boqol toban haddii lagu dhufto sawa kun maaha laba kun bay iska celinayaan markaa yaklibu alfayni bay ahayd kolkaa waa laynaga nasakhay oo waxaa laynaga nasakhay halkii ninku uu tobanka uga dhigmayey in la yidhaha ninku labaha ha u dhigmo ninku laba ha u dhigmo ayaa laynoogu nasakhay oo halkaa halkaasa la keenay waa dee waa akhaf waa mid ka fudud musaawi baa jiro oo markii loo jeedsan jiray xaggan iyo baytulqudus ee la nasakhay ee qiblada laynoo jeediyey miyayna sinaynu dhinaca salaada ujeedsataa ma dhinac baa dhinac kale ka fudud haddaad aggaa ujeed haddaad aggaa ujeedsato ma kala fududa waa musaawi uun wayajuuzu waxaa banaan cindanaa agtayada annasku nasak baa banaan bibedelin bedel lagu nasakho asqale kasii culus wabilaa bedelin bedel la-aantiina lagu nasakho bilaa bedelina way banaan tahay buu sheekhu ku yidhi waa bilaa bedelin walam yaqac mana dhicin fil asaxi qowlka asaxa ah eeg bilaa bedel markuu yahay waa iska banaan tahay oo waa jawaaskii caqliga ahaaye laakiin lama hayo aayad inta la nasakhay bilaa bedel ah lama hayo walam yaqac fi lasaxi mas'alatun annasku naskigii waaqicun wuu dhacay cinda kuli lmuslimiin muslimiinta oo dhan agtooda naskigu horta waa dhacay annasku naskigii waaqicun wuu dhacay cinda kulli muslimiin muslimiinta oo dhan agtooda naskigu waa dhacay muslimiinta oo dhan waa way way qabaan inuu naski jiro buu ku yidhi waxaase ku khilaaftay yuhuudda oo firqada ciisawiyada la yidhaah ee aaminsan nebi maxamed inuu rasuul ahaa laakiin loo diray carabtoo qura waxay idhahdeen nebi maxamed waa rasuul laakiin carabtaunbaa loo diray reer bani ismaaciiloo carabta ah unbaa loo diray bay yidhahdeen waa rasuul waanu aaminsanna inuu rasuul yahay ciisawiyiintu saasay qabaan ciisawiyiinta mooyaane yuhuuddii kale way diideen oo way dafireen nasakha annasku naskhigu waaqicun wuu dhacay inda kuli lmuslimiin waa sida loo badan yahay wa wuxuu u bixiyey abuu muslim ninka la yidhah waa nin muctaziliyahe takhsiisan buu u bixiyey takhsiis isagu naskhiba ma yaqaane takhsiis buu u yaqaanaa abu muslim almuctazili alasfahaani baan doonaya muctaziladu ka tirsanaaye waxa weeye isagu takhsiis buu yidhaahdaa khilaafkaa hadaba uu ninkaa muctaziligiihi naskhiga takhsiis u bixiyey iyo halka culimadu ay naskhiga naskhiga uga bixiyeen waxba khilaaf maaha macnawiya waa khilaaf lafdiyo oo ujeedada isku si baa loo socdaayo naskhiga loo sharxayaa laakiin waxaa lagu kala duwan yahay magaca weeyi wa samaahu wuxuu u bixiyey abuu muslimin takhsiisan buu u bixiyey hadaba haddaba khilaafka halkaa ku jiraa lafdiyun waa mid lafdiyo oo xagga magaca iyo faniyaadka ahe maaha buu ku mid macnawiya walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ee la doortay walmukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi anna naska xukmi aslin asal xukunkii nasakha la nasakhaa laa yabqaa ma soo baaqi noqonayo macahu maciisa xukmu farcihi faraca xukunkiisu ma soo hadhayo mukhtaarku waxa weeye haddii asal la nasakho asalkaasina furuucuu lahaa furuucdiina way raacaysaa weeyi laakiin furuucdu hadhi mayso walow uu jiro qiil odhanaya maya ee furuucda ayaa hadhi oo xanafiyada ayaaba qaadatay xanafiyada waxay leeyihin furuucda oo kale qiyaas baa loo deliishan karaa qiyaas waxba asalkii la nasakhay looma deliishanayo qiyaas iyo waxyaabo kale ayaa loo deliishanayaayo furuucdu way hadhayaan bay xanafiyadu qaateen culimaduna waxay yidhaahdeen haddii asalka haddii asalkii la nasakho furuucdiisu way raaci ilay furuucda ciladii xukunka u sugaysay oo asalka ku jirta ayaa la waayey qaacidaduna waxay ahayd alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman bay ahayd wlmukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi ana naskha xukmi aslin asalka xukunkiisa nasakha la nasakhaa laa yabqaa ma soo hadhayo macahu maciisa farcu xukmu farcihi faraca xukunkiisu wa ana kula sharciyin xukun kastoo sharciyi ihi yaqbalu wuu aqbalaa النسخ نسخد وأقبله حكمك هذا شرعي هي وقابل للنسخ إلى هذا النسخ لا وأقبلها ولم يقع منع نسخ كل تكاليف تكاليف تودن إلى نسخ ما دعين لكن ويقبل يسابو الشيخ ليه تكاليف تودن إلى نسخ ويقبل يسا لكن وذا دبضا يا علماء بضا أي ديدي أو تري والشرع حكم كودن بالا نسخ يا كده يدي تكاليف تودن ولا نسخ يا وهو يقبل يسا إلى النسخ تاكد يا بيجي walam yaqac ma dhicin نسخ kulli takaaliifi takaaliifta oo dhan in la nasakhaa ma dhicin wa wujuubilmacrifa macrifada waajibnimadeeda nasakheeguna way dhici kartaay ijmaacan ijmaac ahaanba buu ku leeyay ijmac iyada lafteedana wa ana kula xukmin sharciyin yaqbalu naskha buu yidhi xukun kastoo sharci ihi naskhigu aqbalaya ana kula sharciyin yaqbalu naskha xataa kolkaa waxaa naskiga aqbalaya wujuubulmacrifada macrifadii waajibnimadeeda lagaa rabay ijmaac ahaanba iyaduna way aqbalaysaa buu ku yidhi laakiin masaa'ilkan rag baa ku kala diiday oo rag baa yidhi war u kaadiya oo talow xukunka sharcigi ihi naskiga wuu aqbalaa maxaa looga jeedaa iyo ma dhicintan isdaba socota maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa wa la yidhaha aljawaaz alcaqli oo nimanka falsafadu ay isticmaalaan baa jira sheekhu halkan wuxuu ka hadlayaa aljawaaz alcaqli oo asxaabu lfalaasifa waxay isticmaalayeena eeg aljawaaz alcaqli waxa weeye xukun kastoo sharciya ilaahay ma nasakhi kari lahaa mise ma nasakhi kareen wuu nasakhi kari lahaa sow maaha wuu nasakhi kari lahaa daasay ayay ka hadlayaan xukun kastoo sharciya ilaahay wuu nasakhi kari lahaa laakiin wuu dhacay maya de ma dhicin wuu dhacay xataa macrifada garashada ilaahay lagugu addoonsaday inaad garato ilaahay wuu nasakhi kari lahaa buu ku yidhi ijmaacan buu sheekhu soo naqliyo halkaa ina ijmaacana waxbaa ku jira ijmaacantaa waxbaa ku jiro ijmaac maahae khilaafi weeyi waana kula waana kula sharciyin sharci kastaa yaqbalu naska naskiga uu aqbalaya caqliyan marka loo eego walam yaqac mana dhicin nasku kuli takaaliifi takaaliifta ilaahay nasaaray oo dhan soonkii salaadii in la nasakhaa wa wujuubilmacrifati macrifada waajibnimadeeda naskheegiina waa banaantahay buu ku yidhi ijmaacan wa ana naasikha naasikhu ka wax nasakhaya qabla tabliigi nebiyi nebi maxamed intuuna soo gaadhsiinin alummata ummadda laa yahbutu ma sugnaanaya fii xaqihim xaqooga haddii shay shay nasakhay aayad aayad nasakday ay jirto oo aayaddii wax nasakday nebigu weli uuna inoo sheegin inaga weli laynaguma addoonsanin naasikha ah kii mansuukha ahaayeen haynay umaan inagu laynagu addoonsadoon wali haysanaynaa waa marka nebigu ina soo gaadhsiiye kadib ayaa laynagu addoonsanayaa wa ana ziyaadata juz-in juz yar siyaadintii waa qeyd baa la siyaadiyey ow shardin ama shardi baa la ziyaadiyey dee tusaalayaal inoogama baahna waa wixii maanta o dhan aan soo akriyeynay weeye markii lagu lahaa e, fataxriiru raqaba ee haddana aayadda kale ay ah, lahayd fataxriiru raqabatin mu'mina miyayna juz la siyaadiyey ahayn wa ana ziyaadata juz'in juz ziyaadinta la ziyaadiyo ow shardin ama shardi ziyaadinta la ziyaadiyo ow sifatin ama sifo ziyaadinta la siyaadiyo ala nasi nas horood haysay ayaa lagu daray laba nas baa jiro nasna waa mulaq nasna qayd buu sitaa naskaa qaydka sitaa miyuu nasakhay ka mulaqa ah mayma nasakhin laysad ma aha binaskin naskh la odhan maayo kolkaa mulaqii iyo muqayadkii iyo caamkii iyo mukhasaskii kuwaa naskhi la odhan maayo way isqaydayaanuunbaa la odhanayaa buu ku wakadaa kan waxaa lamida naqsuhu naqsigiisii baa lamida naqsigiina waa lamiduun way isqaydayaan uunbaa la odhanayaaye ha odhanin baa lagu leeyahay way isnasakhayaan ziyaada markay jirto wuxuu u soo qaatay xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran ee rasuulku uu yidhi albikru bilbikri jaldu miatin wa tagriibu caamin albikru qofka dhallinyartii bilbikri dhallinyar hadduu ka zinaysto waa jaldu miatin boqol jeedal in lagu dhufto wa tagriibu caamin sanadna la musaafiriyo ereygan tagriibu caamin ihi eeg miyaadan la socon inuu la dheer yaho ziyaado uu yahay aayaddii kuma qornayn dee azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda un baa taqriibu caam xadiidkaa sheegay markaa waa nasakh odhan maysido way isnasakheen waxa wey waa wa dheeraad wax ziyaada oo meesha soo galay weeye wa ana ziyaadata juz juz la ziyaadiyo ow shardin ama shardi la ziyaadiyo ow sifatin ama sifo la siyaadiyo calaa nasi naska lagu dul siyaadiyaa laysat binaski nask maaha wakadaa naqsuhu haddii la nusqaamiyana waa sidaas oo kale uunoo naski looma haysto oo loo arki maayo inuu naski yahay khaatimatun khatamana allaahu bilkhayr ilaahay khayr haynoogu khatime eh kitaabkii koobaad ayaa gebagaboonaya yatacayanu waxa waajibaya waxaa caynoobaya anaasikhu naasikha ayaa caynoobay horta naasikha maxaa lagu gartaa labadanna see isnasakhay calaamadaha lagu kala gartaa waa maxay yatacayanu waxaa caynoobaya annaasikhu ka wax nasakhaya bita'ahurihi ta'ahurkiisa iyo dembaynta ayaa lagu garani hadduu ka dambe ka wax nasakhaya waa inuu ka kale ka dambeeyo wa yuclamu waxaa kaloo lagu garani bilijmaaci ijmac ummaddu inay ku ijmaacday inuu kani muta'ahir yahay ama inuu kani naasikh yahay wa qowli nebiyi nebiga qowlkiisana waa lagu garanay sala allahu calayhi wasalam rasuulku yidhaha haadaa naasikhu kanaa nasakhay kan kale ow amase bacda daaka intaa kadib uu yidhaah bacda daaka kana kan ka dambeeyey buu yidhi haadaa bacda daaka kani kaasuu ka dambeeyey ow amase nebigu inuu yidhaahdo ayaa naasikha lagu garan kuntu waxaan ahaa nahaytu kii diiday can kadaa e fafcaluuhu waa xadiidkii saxiixa ah kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur xadiidkii ahaa waxaan ahaa kii qubuuraha inaad buuqatiin idiin diiday alaa fazuuruuha fa inahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusinayo iska ziyaarta waa la nasakhay haddaba nahyigii hore ee qubuurta laynoogu diiday bay ka dhigan tahay ow nasihi isagoo caddeeya calaa khilaafi nasi lwal naskii hore si khilaafsan uu rasuulku caddeeyo sala allahu alayh wasalam ow qowli raawi ama raawiga oo ku qowla raawiga oo ku qowla haadaa kan baa mutaakhirun ka dambeeyey kaa kale raawigii labada xadiis oo wariya odhanaya kanaa kan ka dambeeyey laa bimuwaafaqati axadinasayni labada nas midkood waafaqidda uu waafaqo lagu garan maayo naskhiga lilasli asalka oo baraa'ada ah haddii labada nas ee iskhilaafsan midi uu baraa'adii waafaqsan yahay midina una baraa'adii waafaqsanayn ka baraa'ada waafaqsan baa wax nasakhaya la odhan maayo oo baraa'ada oo la waafaqaa calaamadaha naasikha lagu garta ma aha saas ayuu ku yidhi wa hubuuti ixdaa aayatayn labada aayadoo laba aayadood midkood oo ku sugnaata ayaa lagu gara naasikha filmusxafi quraan musxafka kitaabka haddii laba aayadood oo xukunkan ka wada hadlaya ay jiraan labada aayadood midkoodna ay qoran tahay midna ayna qornayn keebaa wax nasakhay wayna iska soo horjeedaan ka qoran baa wax nasakhay baad oranaysaa wa hubuuti ixdaa aayatayni fi lmusxaf wa ta'ahuri islaami raawi raawiga islaamkii islaamidiisa oo dambeysay baa lagu garan laba xadiid baa iskhilaafay labada xadiid labada raawiye kale warinaya ayaa xagga islaamnimada ku kala dambeeyey oo kana dambeeyey dee ka dambeeyey baa wax nasakhaya markaa wa qawlihi raawiga qowlkiisa ayaa cafwan wa hubuuti ixdaa aayatayni labada aayadood midkood sugnaanshaha lagu sugo filmusxafi musxafka naskiga laguma garanayo labada aayadood laba aayadood isku xukun ka hadlaya hadday jiraan midi ay musxafka ku taalla midina ayna ku oolin waxyaabaha naskiga lagu garanayo noqon mayso wa ta'ahuri islaami raawi raawiga islaamkiisa oo dambeeya laba xadiid baa iskhilaafay laba raawi baa kale warinaya mid baa dib ka soo islaamoo dee dembeeye islaamnimada kaasaa wax nasakhay la odhan maayo oo laguma garto wa qawlihi raawiga qowlkiisa lagu garan maayo haadaa naasikun kani waxbuu nasakhay uu fil filasaxi oo xagguu ka keenay raawigu naasik noqon maayo waa fil filasaxi qiil ayaa odhanaya maya e eh, wuu noqonayaa naasikh oo dee muxadisiinta rag badan baaba qaba in raawiga qowlkiisaa la qaadanayo hadduu haadaa naasikhun yidhaha fil asaxi la naasikhu se waa maya hadduu yidhaha haada naasikhu kanaa wax nasakhay annaasikhu hadduu isticmaalo waa maya iyaduyo waa la qaadan halkaa ayuu inoogu dhammaaday eh, kitaabkeennii usuululfiqhiga toddoba kitaab iyo muqadimaad baynu ka dhignaye kitaabu اlأwl oo kii ugu faraha badnaa ah ayaa bartaa inoogu dhammaaday wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam kitaabu haani oo sunnada ah ayaynu in sha allah qaadan doonaa iyo cashirkeenna beriya